aynu imin kuwa reer banu israa'iil inay rumeeyaan lakum aydinku idin rumeeyaan maadama idinkaga jira nimanka waxaad arkaysaan in loo sameeyey ee haddana culuubkooda sidaa u egdigtay oon faa'iidada lahayn oo sida aad ku aragtay nimankaas inay idinku idinsoo raacaan oo mu'miniin ay noqdaan miyaa damacaysaan bada yani waxaa la sheegayaa kuwaas soo raacidooda in lagu dadaalo faa'iido dhiman inayna ku jirin maxaa yeelay waxaasoo wanaagga baa loosoo sameeyey markaasay quluubtooda engeegmaha faa'ido kale aan ka faa'iidaysan kolka kuwaas ina idinsoo rumeeyaan oo idinsoo raacaan miyaa damac idin jira jirinay maxamedow adagii iyo mu'miniintiba weliba haddana waqad kaana iyagoo ahaa fariiqun fariiq oo minhum iyagoo ka mid ah ee dadkii hore ay kasoo jeedeen ka mid ah yasmacuuna kuwii maqlo ahaa كلام الله إله كلامكيسي أو تورات كوي مقلعها ثم بعد المقل... ثم بعد ذلك مقلعها كدبنا يحرفونه كلام كثير دورين جرين وبدل جرين مثلا تورات يوي مقل جرين مركي مقلان وحاكوية التورات نبي محمد كلمان كيسي إن آخر زمان كل صوب حنده يا فتال كلامك عينك تورات كوية الإيه مقلعها markay maqlaan bay haddana bedelaan min bacdi maa caqaluu markay caqligooda ku fahmaan kalaamkaasi markay caqligooda ku fahmaan bacdigeed way bedelayeen wahan iyagoo welib haddana yaclamuuna marka ay bedelayaan way ogsoon yihiin inay ban sheegayaan oo musabid ay sheegayaan wax ilaahay yidhi aansan ku hadlaynin markay horta kalaamka bedelayaan waa saddex markii saddex xaalood ahuul marka u horeysa kalaamka ilaahay towraad way maqlaan waa lagu akriyaa tan kale way fahmaan macnaha ulijeedada ku jirta tan saddexaad iyaga oo fahmay kalaamkii oo xaqiiqdiisa og iyo haddana iyaga oo been beensheeda is og iyo haddana bedelaa haddii markay fahmaan kadib carabka ay kaga dhaca ama ahay si kale ay la noqoto iyagu iyaga oo wanaag doonayo way ficnaan lahayd iyagoo og inay baamileeyi yihiin iyo haddana bedelaa kuwa idinkaas oo kale ah kuwa ka soo jeeday miyaa idinkoo dhama idinkaga jira ina idin rumeeyaa wahmiiba yaclamuuna og inay bayna leeyihiin waidaa laquu haddii ay la kulmaan kuwa reer banu israa'iil ah alladiina aamanuu kuwii mu'miniinta haddii la kulmaan qaaluu waxay yidhaahdaan aamannaa waa rumaynay waidaa khalaa haddii ay gooni noqdaan bacduhum qaarkood ilaa bacdin bacda kale haddii u gooni noqdaan qaaluu waxay yidhaahdaan kuwii aamusnaa oo munaafiqiinta ahaa waxay yidhaahdaan kuwii hadlay waxay ku yidhaahdaan atuxadisuuna miyaad u warramaysaan hum kuwa mu'miniinta ah miyaad u warramaysaan bimaa shay miyaad u warramaysaan fataxa allaahu ilaahay furay calaykum qorkiina oo idin furay oo idin baray oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inay nabinimadiisa dhab tahay oo kitaabkiina aad ku aragteen arrintaasi oo ilaahay idin furay miyaad miyaad u sheegaysaa lixaajuukum inay idinla xujaytimaan darteed muminiintaas idinka inay idinla xujaytimaan darteed bihi ee bimaa fataxa allaahu calaykum waxa ilaahay korkiina ku furay inay idinkula xujaytimaan darteed cinda rabbikum rabbigiina agtiisa macnaha waxay niminka reer bani israa'iil weliba waxay sameeyaan iyaga oo wada socdo iyay mu'miniinta la kulmaan markay mu'miniinta la kulmaan qaar baa waxay yidhaahdaan wada hadli maayaan qaar bay wax ohanayaan anaga mu'miniin baanu nahay waxaad idinku aad rumaysantihiina rumaysannaa markii meesha laga noqdo ay gooni isu baxaan yaa kuwii aamusnaa markii hadalkaas soo baxay kuwii aamusnaa yaa waxay ku yidhaahdaan kuwii kale hadlay war waxa ilaahay idin baray oo nabi maxamed inuu nabinimadu sax tahay oo kitaabkiina aad ku arkeen maxaad mu'miniinta ugu sheekeen maxaad ugu sheegaysaan ma silka tiraadaan maxaa yeelay sheegada u sheegteen waxaa ka dhalanay inay idinla xujaysamaan mu'miniinta oo hadalka adusalkan idinkula xujaysamaan ilaahay agtiisa beriya ma qiyaamo ay yidhaahdaan inay kitaabkooda ku taaliyey ogsoon yihiin iyagaba noo sheegay maasib tidhaahdaan xujadii idinku helayaan korkaas waa aakharo ama adduunka naftiisaba inay idinkula xujaysamaan ilaahay agtiis xujada idinka helaan ilaahay agtii maxaa loo jeeda macnaa kitaabkiisa sida hadaa tiri arrintan ilaahay agtiina sidaa tahay ama kitaabka dhahay kitaabka ilahay soo dejiyiba sidaa labadaba isuma geyn atuxadisuunahum waxay yidhaahdaan waidaa laqu ladiina aamanuu kuwii ilaahay iyo nabigiisa rumeeyey ee mu'miniinta ahaa haddii ay la kulmaan kuwaana reer bani israaciil qaaluu waxay yidhaahdaan aamanaa waa rumay waidaa khalaa haddii oo gooni noqdo bacduhum kuwaas ee reer bani israaciil ahoo haddii gooni noqdaan ilaa bacdin bacdi kale hadday u beenin noqdaan oo munaafiqiintii ah qaaluu waxay yidhaahdaan kuwii kolka hore aamusnaa ah markii aamanaa ah lalahaa kuwii aamusnaa ah ee munaafiqiinta ah waxay yidhaahdaan atuxadisuunahum war miyaad u warramaysaan mu'miniintii bimaa fataxa allaahu calaykum wixii idinku ilaahay korkiina idinku furay oo idin baro kitaabkiina aad ku arreen miyaad u warramaysaan oo nabi maxamed mu'miniinta inay sax tahay ah ليحاجوكم مؤمنين إن إذنك إذا لحدي كمان به ماذا إذن كل حدي كمان عند ربكم ربكم أبكي إن إذن كل حدي كمان معنى ربكم أبكي سيدي كأهاتي إن إذن كل حدي كمان أي إذن هذا كتاب من إذكك الله أما أدويني أم وآخر أفلا تعقلون عقل ميانك له وإذنك بالرحل يكون هنا هذه المرتان أما آخر حدي يكون هنا oo ay odhanayaan iyagaad noo sheegay way ogsan miyaad u warramaysaan kuwii sidaas oo kala sameeyo miyaa inay idiin rumaan danac idinkaga jiraayo ilaahay baa ku jawaabay wuxuu yidhi awalaa yaclamuuna miyaysan ogeyn ana allaha ilaahay yaclamu inuu ogyahay maa shay yusirruuna ay siraysanayaan wamaa shay yuclinuuna ay muujisanayaan inuu ilaahay ogyahay miyaynan ogeyn waxaad mooda hadalkooda sida u wadhaan doqonnimadooda hadday iyagu muminiinta u sheegin wixii dhabka ahaa inay muminiinta ka qarsoon tahay beri aan lagula xujaysini karaynin oo ilaahay isu uusan ogeyn haddii aad muminiinta ka qarisan ilaahay inuu ogyahay suumaydiin dhalle ilaahay inuu ogyahay aan ka qarin karaynin safarka xujadii idingu ogi karo wa minhum waxaa ka mid ah nimanka reer banu israaciil umiyiina kuwa umiyiin ah oo laa yaclamuuna aanan ogeyn alkitaabka kitaabka aan waxba ka garanayn kitaabka tawraat waxba kama ogo sheekada inay maqleen inay reer bani israa'iil yihiin oo nabi muuse nabigoodu yahay ee kitaabka tawraat kitaabkoodu yahay taasi yaqaaniinay ku saanaan waa umiyiin kitaabkaas waa iskaga naqadkeesannaay waxba kama ogo kuwaas miyaynan kuwaasaa kamid ah reer bani israa'iil laa yaclamuuna umiyiinta laa yaclamuuna aanan ogeyn alkitaaba kitaabka tawraat aan waxba ka ogeyn ilaa amaaniya yabduulayni maayo wax ay isku yara diishaan oo ay shaako ay maqleen inay iyagu yihiin nabi kuwii raacsanaa ee toowaraa ay leeyihiin waxay leeyihiin anagu waxaanu nahay dad kitaab leh dad waxaanu nahay nebi leh kolkaasaan ilaahay subxaanahu watacaala dadka kale waan ku xignaa jannada annaga askale haddaan naarka galnana wax yaraan ku jiraynaa dadka lamid ma yihiin naxnu abnaa ullaahi wa axibbaa-u ilaahay diinihiisa iyo kiisa oo jeclaa baanu nahay kolkaa ilaahayna cadaabi maayo waxyaalahaasaysubaan subaan waa sida iminka muuminiinta qaarkood iska haystaan kor haddaan ummadda nebi maxamed nahay calayhi salaatu wasalaam khayru ummatin baanu nahay nabigeena nabiyaasha ugu fadla badan yahayo waxaan samaynay ilaahay waa naga dhaafaya waxyaala caynkaas oo kale ah taasina maysa ma jirta waxaa la rabaa camal camal baa la rabaa kuwa kolku waxaa jira umiyiin aan waxba kala ogeyn aan kitaabka aqoolin oo iska caamo ah oo umiyiin ah oo kolka waxyaalahaas oo kale ku nool baa jira kuwaasa kamida ah reer banu israa'iil laa yaclamuuna kitaaba kitaabka towraad aanan ogeynin garanaynin ilaa amaaniya yaridiilayn mooyaan waxyaala yaridiilana isugu sheekeeyaan inay iyagu fiican yihiin ilaahay afkiisa ku fiican yihiin waxay doonaan waxa sameeyeen waxaasay ku sheekaystaan kuwaas yaa ka a ah reer banu israa'iil wainay kuwaas ma aha umiyiinta ah ilaa yadmunuuna kuwa wax malaynahaymahe malay ku socdaan wax kale ma aha oo siday u malaynaya waxyaalan ay sheegseedayaan eylnagi naagta nama taabanays ilaa maalmo mooyaan maalmo yar maahee jannadan anagoo askale waxyaalahaas oo kale kuwuu sheegayaa waa waa mala maahe xaqiiq maa xaqiiqdu waxa weye nin waliba camalkiisu wuxuu yahay baa laga abaalmarinaya sida aayad soo socota noo sheegi doonto kolka kuwaasaa ka mid ah faweenun halaag liladiina kuwiiba u sugnaaday yaktubuuna qoro alkitaaba kitaabka ee qoro bieydiihim gacmahooda ku qoro uma bacdigeed yaquuluuna yidhaahdo haadaa kankadi muxaraf ka ah min cindi illaahi ilaahay agtiisay yidhaahdo kuwaasi halaag baa u sugnaaday waa maxay kitaabka towraad ah iyo waxay bedelayaan waxyaalihii iyagu ansaday nabiga sifadiisa way bedelayaan ninka zinayso ee muxsanka ah in la radminayo oo dhagax lagu dilayo bedelaya markay bedelaanoo wixii waxaan ahay meesha ku qoraan iyay leeyihiin waxaan iminka aan meesha ku qoran waa wax ilaahay soo dejiyo ilaah aggiisa ku yimid iyagaan gacantooda ku qoran fawaylun halaag liladiina kuwiga u sugnaaday yaktubuuna qora alkitaaba kitaabka la bedelay qoro bieydiihim gacmahooda ku qoro way bedelayaan meelihii ayna rabin bay bedelayaanoo si iyaga rabaanba ku qorayaan kolkaas uma bacdigood yaquuluuna yidhaahda haadaa kan kadib oo muxarafka ah waa kay qoreen weyn min cind illaahi ilahay agtii yuu ahaa ilaahay sida agtiis ka soo degtay waa sidaas mana aha iyadaanu qori maxay saa uleeyihin liyashtaruu inay iibsadaan biilkaa muxarafka ah samanan qaliila ah, saman yar inay ku iibsadaan maxaa yeelay haddii sidaas ay yeelaan oo saman saman yar ba helaya samanka waa maxay markay saa u bedelaan ninkii xukumkaas lagu qaadi lahaa ka fuugaxinaya dhinacyadaa bedelay ninka inaan la rajminaynin oon la dilaynin oo kale maalan waxay ku qaadanayaan lacag baa lagu siinaya madaxnimaheedii iyo qiimaha ay lahaayeen bay ku haysanayaan kolka waxa weeye nabi maxamed sifadiisana way bedelaan bixiis iyaga xulub aho iyaga kulligana way bedelaan maxay saa u yeelayaan madaxnimadeedii iyo qiimihii ay lahaayeen iyo xusmayntooda xusmaynayin iyo waxyaalihii lagu siin jiray sidaas lagu siin jiray waxyaalahaas bay iyay rabaan inay sidoodii ay u ahaadaan wixii bay kolka ku gadanayaan intay runta sheegi lahaayeen hadday runta sheegaan waxa weeye dadkay ma jideen maxamed bayiyay raacayaan laakiin inay waxay rabaan dadka inay ka soconaadaanoo madaxnimadeedii iyo sheekhnimadeedii inay haystaan ee dadka ka muuqdaan taasina waa qiimo adduunyawey iyo waxyaalaha kale laga siinay labadaba faweylun halaag liladiina faweyli halaaq lahum kuwaasa u sugnaaday mimaa si xaggiiba ugu sugnaaday katabad ay qoreen aydiihim gacmooda ay qoreen halaag baa ugu sugnaaday waweylun halaag yaa lahum haddana iyagu u sugnaaday mimaa si xaggii ugu sugnaaday yaktibuuna ay kasbanayaan waxa ay qoreen ay bedeleen ee ilaahay soo dejiyey iyagu waxay rabaan ku bedeleen halaag bay ka mutaysteen bedelidaasi wixii ay ka faa'iidaysteen oo magac ah amba laaliinka ah amba wax kale ah oo adduunyadu ah, ay ka faa'iidaysteyn halaag ba u sugnaaday bedeliddina halaag bay kula waxa ay ka faa'iidaysanayaano adduunyada ana halaag bay kula yihiin faweylin lahum iyuu halaag ba u sugnaaday mimaa xaggeedu halaag ugu sugnaaday katabat gacmahooda ay qoreen faweylin halaag ba lahum iyu u sugnaaday mimaa tii xaggeedu ugu sugnaaday yaktibuuna ay kasbanayaan wa qaaluu waxay yidhaahdaa waxay yidhaahdeen lan tamasana anaaru annaga naartana kacdin mayso ilaa ayaaman maalmo maayo maalmahaasoo macduudatan la tiriyey anugu waxaan doona haddaan samayno dembi ah cadaabka aakhara nama taabanayo ilaa haddayna taabsan waa maalmo yar maalmo yar maalmahaas waa maxay wuxuulima afartankii maalmoodee nabi muuse oo ku maqnaa miiqaadka oo ku maqnaa afartankaa maalmood wax ka badan la cadaabi maayo ama ma ahee adduunyadu waxay yidhaahdaan waa toddoba kunoo sano toddobeedi kuma sano kunkiiba hal sanaana lagu soo qaada boqol toddoba sanaana la ciqaabaya intaas wey waa iska maalmo waxaas oo kale sheegaan anagu dadka lamid yihiin dadka cadaabka lagu waarinayo miyihin maadaama reer banu israa'iilna cadaab horta nama taaban maayo lan yadkuraa jannata ilaa man kaana huudan lana daaru laakhirati cinda allahi khaalisatan min duuni innaasi saasay yidhaahdaan kolka waxa weeye haddii ayna taabatana waa maalmo la kiriyo waa wax yar قائد الدنب السلمية العجائب صداقة تنقل استدعاء فاز إليه قيد أهل محمد يقول سيدا إلا اتخذت يا سمايستين عند الله إلهي أبكيسا أهدا بلن يا سمايستين إن الإلهي إذن عذابين أدو إذن عذابين مع الملة كرنا غيرتاي ميرغ ببالك لقارتين وإلهي فلن صلى الله إلهي فالقام يجي جيالا يمن بلن فرعي أهدا وأهدا يسكم فلن كون بلن فرعي أم أنك تقولون أو أحد أرونيسا cala allahi ilaahay korkiisa maa laa taclamuuna waxaan idink ogeyn saad ilaahay ku sheegaysaan labadaas ma keegeyn waa kan damba ilaahay waxaynu ogeynba ku sheegayaan bala hadalkaasi ka aala liyo naarta nama taabanayso ilaa maalmo yar mooyaan hadalkaasi ka aala maxaa yeelay qaacidadan soo socotaa jirta man duunkii kasabaa kasbaday sayi-atan camal xun kasbaday xaalo xun kasbaday axaaad ay koobtay bihi isagaba khatiicatuhu jadkiisa oo koobay oo jadkiisaba uu sameeyey koobay dhinac kastaba kaga yimid meelna u banaaneen fa ulaaika duulkaasi asxaabu naari naad asxaabteeda wey hum iyu khaaliduuna kuwii waarayay fiiha naarka dhexdeeda ku waarayaan masalan ilaahay wuxuu leeyahay ninkii kasbada xumaan oo weliba xumaantaasi ay koobtay waxba ayna u reebin miyuu ku fiiroodaa waa inuu gaal yahay haddii ninka iimaan leeyahay oo xumaan kasbado xumaanta isagoo idil ma koobino waxba miilo u bannaan maxaa yeele iimaan buu leeyahay kolka xumaantiisa isaga ma koobo marka qofka xumaanta ay koobaysa waxaa weeye waa inuu iimaankaba ku jirin gaal yahay wey kolkaa meel ifyey ma jirto maxaa yeelay maadaam oo gaal yahay wax xumaan maahee wanaag meeluu ku leeyahay ma jirto laakiin hadduu mu'min yahay wuxuu doonaba ha ahaadee xumaanta oo samaynayo isaga ma wada koobin maxaa yeelay waxa u siiyey iimaanki yaa u kolka man kasaba atan xumaan qofkii kasbado oo waxaadas bihi khatii'atuhu xumaantiisaas oo sameeyeen isaga ay koobto waa inuu gaal yahay fa ulaa'ika duulkaas asxaabu naar naarta asxaabteed weeye hum iyu khaalidiina kuwii waa iyu fiyaa naarta dhexdeeda ku waaray والذين كوي آمنوا بالنية وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال وناس عمل فلين أولئك كواس أصحاب جنة جنة أصحاب تدوين هم إيه خالدين كوي واري فيها ناس فيها جنة لا كواري مبدأ أسجرال dadku waa caam reer banu israa'iil ha ahaado wuxuu doono ha ahaado ninkii xumaantiisa ay koobtay buuxisay waa ahlu naari waa ku waaraya ama reer banu israa'iil moo doona ah kii wanaagsanna waa ahlu janna jannada ku waaraya wuxuu doonaa ah mabda'aasaa jiramaaye anigu waxaan la reer hubay looqa naarkana taaban mayso saas oo kale ah waxaas ma jiraan mabda'aas ilaahay addoomaha isaga iska wada leh addoomihiisu waa iska weydiin camal buu ku rabaa kii wanaagsan wanaagiisa uu leeyahay kii xun xumaantii leeyahay ee hashe kale jiro dawiid waqti ka sheekay nebi maxamed akhadnaa aan qaadnay miisaaqa bani israa'iila reer bani israa'iil kalsoonidooda aan qaadnay cahdigii adkaaya lagu kalsoonaa aan qaadnay cahdigaas muxuu ahaa aan ka qaadnay laa tacbuduuna caabudi maysaan ila allaha ilaahay maahi wax kale caabudi maysaan taas waa mid وبالوالدين لبد والدنا إحسان فلا وأحسنوا بالوالدين لبد والدنا إحسان فلا إحسانا إحسان فلا كما فلا كما فلا أو وناجية والله وبالقرباء qaraabada kuwii saaxiibka ahaana qaraabada kuwii saaxiibka ahaana u samafala walyataamaa awoontana u samafala walmasaakiini masaakiini masaakiintana u samafala ilaahay saas oo kale ballankaas oo ka qaado waquuluu dhahaada linnaasi dadka xusnan wanaag ku dhahaada dadka waa inaad wanaag ku tidhaahdaan qofka adiga oo kale wixii adigu rabtay inuu ugu yiraahdo oo kale dadka ku dheh hadal xun ha u quurin hadal isaga dhaawacaya أما ما هي أسجد كعريسين أما أسجد ليس دعوة إن أسجد هذه ما ساس ساس بلن له قاضي وأقيموا أولو الصلاة صلاة نقماتي أولو صلاة تكون جريني وآتوا فيه الزكاة الذكر فيه انت هذا لا يقع الميقات قتولة لا يقع لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا والقربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة miaaqa laga qaaday intaas uma bacdigeed marka miaaqa laga qaadiyo kadib tawalaytum aada diisateen oo miiaaqi aad ka bixi weydeen ilaa qaliilan in yar oo minkum idinku idinka mid ah aad ku diisateen waktigaas bal xusaa la yidhi wa antum idinku mucriduuna kuwa jeestaatiin caadadiinad waxaatiin kuwa wixii wanaagsan ka jeesta waid wakti ka sheekay haddaa kii reer bani israa'iil isagnaa aan qaadnay miisaaqakum kalsoonidiina aan qaadnay mar labaad laas oo maxay ahayd kalsoonida mar labaad aan ka qaadnayn laa tasfikuuna daadinmaysaan dimaa'akum dijyaalkiinay daadinmaysaan kow walaa tukriduuna bixin maysaan anfusakum nafafyaalkiinana min diyaarikum gaariina ka bixin oo yacni idinka reer banu israa'iil ah qaasina qaasa kale inuu guryahooda ka saaro oo ka qixiyaayo ma banaana waa laba markii labadan laga qaado uma bacdigeed aqrabtum carqirteen misaaqad carqirteena tidhaaheen waan qaadnay wa antum idinkuna tashhaduuna kuwa ku marag abaatihiin uma bacdigeed antum idinku haa-ulaa'i kuwanaatihiin taqtuluuna laynayo oo dilayo anfusakum nafsiyaalkiina dilayo oo watuhrijuuna bixinayo fariiqan fariiq oo minkum idinku idinkamid ah min diyaarikum daarhu min diyaarihim daaruhu ka bixinayo tadaaharuuna idinka isugu qaalimaysanayo calayhim kuwa daaroyin laga bixinaya korkooda iskugu kaalmaysanayka iskgu kastaan ka bixinay bilismi dembi oo macsiyo ah iskugu kaalmaysanaya iyo walcudwaani caadaawinimo xadgudub iskugu kaalmaysanaya wain in tuukum hadday idin yimaadaan kuwa aad guryahooda ka saarteen usaaraa iyagoo la qafaashay hadday idin yimaadaan tufaadiin waad furinaysaa wahiya arrinkuna waxaa weeye muxaramun kula la xaaraanteeyey inuu yahay calaykum korkeena laga xaaraanteeyey ikraajuhum bixintooda waxa weye reer bani israa'iil aayaddii horena miisaaq baa laga qaaday wayna ka jeesteen miisaaq kalena baa laga qaaday miisaaqan dambe laga qaaday wuxuu ku kooban yahay afar qodob inayna iyagu isdilin ko tan kale inayna dunyadooda ka saaran intay culuubaan laba tan kale inayna demiga iyo cadaawadana inayna iskugu kaalmaysanin oo qaarkood qaar qaarka ugu kaalmay saddex kan kale hadday arkaan nin iyuu ka ahoo la qafaasay oo dagaal lagu qafaashay inay soo furtaan afartaasa laga qaada afartii mid bay ka fuliyaan inta kale ma fuliyaan oo waa mahay naftii muhajiriina yiri way dilaan ilig bilyaha iska saarana dadga iska saaraan cadaawiyina yiri asugu kaalmaysanina oo asugu hiilinna yiri asugu hiilan asugu kaalmaysaan saddexdaasba way ka baxeen laakiin nin iyu kamid ah oo laqafaashay hadday arkaan way furtaan kolka siday nafteeda ku geli jiraan waxay jeedi jireen madiine kolka madiine waxaa joogay laba qolo carab ahoo liraa aws iyo khasraj oos iyo khasraj labadaasaa joogay labadaas inay heshiiyaan reer banu israa'iil ma rabo guligood way kala ilaalin jiraan inay cod ahaadaan maxay labadaasoo heshiiyo waxay noqonaysaa koox xoog badan oo weyn kolka reer bani israa'iil meesha martiday ku ahaan jiraan mayse kuma noolan karaan waxay ku noolan karaanoo madax magac ku yeelan karaan labadaa qole oo weligood khilaaf ka dhexeeyo ayay meesha ku noolan karaan kolkaas waxay samaan jireen reer bani israa'iil labaday la kala tagsan jireen labada iyagoo ogad labada qoley la kala tagtaan oos iyo qadar bay la kala tagtaan qaar oos bay la jiraan qaarna qadar bay la jiraan markaasaa dagaalkii baa la galaya dagaalkii markii la galo hadday oos rayso qadar ka rayso waxaa laga reeyey kolkaa khadrad iyo wixii gacantii le reer binu israa'iil baa laga reeyey waxaa ka reeynaya khadrad oo coos baa ka reeysay iyo wixii ninkii reer binu israa'iil soo raacay baa ka reeyey kolka way laayeen kuwii khadrad la saxri ee laga raayey oo reer binu israa'iil ahaa way laynayaan waxaa laynaya kuwaan coos la safar way laynayaan kolka taas lama ogolo inay islaayeen saas oo kalaa kan kale haddii aws sidaas oo kale khadra guryaha ay ka saarto ay qabsato guryahoodii reer bani israa'iilka la safnaana guryahoodii baa laga qaadanaya waxaa ka qaadanaya reer aws iyo reer bani israa'iil ayaa ka qaadanaya taalish waxaa ka soo baxay reer bani israa'iil oo reer bani israa'iil guryo ka saaray see ka soo baxay kan kale qoladii laga reeyey khadraj iyo reer bani israa'iilka la safnaana laga reeyey dad baa laga soo qabqabanaya waxaa soo qabqabanaya reer aws iyo reer bani israa'iilka markay soo qabqabtaan ee kuwan ay yihiin kuwa lasoo qafahashi ay yihiin nimankii oosa la safnaa ee reer bani israa'iil reer bani israa'iilkii khadra dilka dhammaan la safnaa ee lasoo qabtay way furanayaan way furanaya laakiin markii hore furisho markii hore dagaalkii lagu laynayay way ogolaayeen way galeen markii guryahooda laga saarayo guryahooda la balaqaysanayna way galeen laakiin markii dambe intii lasoo qabtay oo gacanta lagu hayo furaa way furtaan kolka nidaamkooda waa sidaas kolka nidaamkasta ku shaqaysan jireen waid akhadnaa miihaaqakum markaan kalsoonidiina aan qaadin ka sheekeey oo maxaad kalsoonidaa la qaaday laa tasfikuuna dimaa'akum dhiigiina daadin maysa walaa tukriduuna anfusakum nafafyaalkiinana bixin maysa min diyaarikum gaarina ka bixin maysa ila maxaa yeele iyagu waa isku mid yihin hadday qaarkood qaar kal ka bixiyo guryahoodii iyagina naftooda guryaha iska saaro uma bacdiga aqrabtum aad dirteen وأنتم إذنكم تشهدون كما رجع أخنتك ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم بعد ذلك أنتم إذنكم هؤلاء كواناتها تقتلون الليل أنفسكم نفسياتهم الليل أنت لقل تفكان لودا قول أو نفسي نفسها كل ليل فهو تخرجون بحنا طريقا طريقا منكم إذنكم إن كمت من دياركم دارين كبحنا وأقول قلب لفظ أي لفظ ناوي tadaaharuuna idinku isugu kaalmaysanaya calayhim waliba gaarahooda u dhexeeyey korkooda isugu kaalmaysanaya bilithmi macsiyi iyo dembi isugu kaalmaysanaya fiiba alcudwaani xadgudub wain ya'tuu hadday yimaadaan kuwaas guryahooda laga saaray kum idinku hadday idin yimaadaan usaaraa iyagoo la qafaashayn tufaaduun waad furinaysaa am tafduun waad furinaysaa kolkaasa la yidhi wahuwa arrinkuna muxaramun kulla xarami weeye calayhim korkeena laga xaramay iqraajuhum bixintooda marka horeba inaad guryheeda ka saartaan oo soo qabqabataan waa idinka xarabay kolka waxaa layidhi afatuminuuna miyaad rumaynaysaa bibacdi lkitaabi kitaabka tawraad ah qaarkii miyaad rumaynaysaa oo ah rusulii qofkii idinka laydinka qafaas soo furta ah miyaad rumaynaysaa watakfuruuna miyaad kufrinaysaan bibacdi bacdi kalan miyaad ku kufrinaysaano haysdilibigii iyo guryihiin aad ka saarina iyo cadaawadimaas u kaalmaysanadeenna intaasan waa ku kufrideeno waajibideeno maad sameeyeen kolka wixii laydinka qaaray qaarina waa samayseen qaarna waa ka tagteen famaa jazaau man duul abaalkiisa muxuu yahay yafcalu falo daalika arrinkaas aliimaanu bibacdi ilkitaab waalkufru bilbacdi ninkii sameeyey abaalkiisa muxuu yahay oo minkum idinka idinka mid ah ilaa sijin hoog maro eh. fi lxayaati dunya adduunyada dhexdeeda oo hoogo waa hoogaya meeshii way ku hogeen adduunyada reer banu israa'iilka meesha deganaa gardarradeedii waxay keentay in nabigeena iyo alayh salatu salam iyo asxaabtii inay wax la laayo iyo wax meesha laga kaxeeyo iyo wax guryaheeda xoolahooda la qaata laga dhigo ويوم القيامة مالك قيامنا يردون قوة والعلنا إلى أشد العذاب عذاب كيس وعدد برناد الله علينا وما الله إله ما هدي غافل كن معها أما تعملون وحد النيلة كن معها آخرنا عذاب كتاسبه أولئك قوة أو عين كتمين يقارن كتبتر ما يقارن الدين kitaabka ilaahay qaarna ku socdo qaarna duudayo kuwaas alladiina kuwii weyn ishtarow iibsaday alxayaata dunyaa nolosha adduunyadu iibsaday bilaakhirati aakhara ku iibsaday nolosha adduunyaday iibsadeen samankay bixiyeenna waa aakhara danka adduunyaday raaceen waxay labada dhinac ugu kala dagaalamayaan waxay leen kolba qoladii raysay gacanku yeesha oo sidaas ku noolaada kolka adduunyada dankeeday iibsadeen oo aakhiray ku iibsadeen kolkaas falaa yukafafu la fududayn maayo canhu iyagu xaggooda alcadaabu cadaabka aakhare lagama fududaynayo walaa hum iyagu mana aha yunsaruuna kuwa loo hiiliyeyni maaha cadaabkaas celintiisii kuwa loogu hiiliyeyni maaha lagamana fududaynayo kuwa loo hiiliyeyni maaha walaqad xaqiiqee aataynaa waan siinay muusa nabiyullaahi muusa alkitaaba kitaabkii tawraadan siinay waqastaynaa waxaan qadaad raacinay min bacdi isaga gadaashiisa birusuli rusushii faraha banayd baan qadaad raacinay oo reer banu israa'iil ahayd nabi muuse marka kitaabka towraat la siiyey waxaa la qadaad raacsay oo ilaahay soo diray reer banu israiil ka soo diray nebiyaal fara badan nebi daawuud nabi sulaymaan nabi zakariya nabi yacya iyo nebiyaal fara fara badan nebi yuunus nebiyaal fara badan iyo ilaahay raaciyay nabi muuse ka dambeysay oo towraat wax ku xukumo wa aataynaa waansiinay ugu dambaystii ciisa ciisa ibni maryamo ahaa oo reer banu israel nabaasid ugu dambeeyey waxaan siinay albayinaati mucjizooyin cadcad baan siinay oo nabinimadiisa lagu garanayo waxaa ka mid lakmahi ah walabrasu iyo wa lmowta ayaa ka ah iyo ikhbaaru lmaguubaat sida suuratu alcimraan ay sheegaysa waayadnaahu waan xoojinay nabi ciise biruuxil dahirnada ruuxdaadaan ku xoojinay ku xoojinay oo maalku jibriil ah malaku jibriil baan ku xoojinay isagoo la socon jiray malaku jibriil nebi kasta waa loo soo diraaday maxaa loo leeyahay nabi ciisan keligii ku xoojinay nabi ciise intay la soconayn malaku jibriil iyaa badnayd wadiyaasha kale marka loo fiiri maxaa yeelay ilaahay baa yidhi id ayadtuka biruuxi lqudusi markaan kugu xoojiyey nabi ciise oo ku xoojinay nnaasa fi lmahdi wakahla waagii yaraa ilaa intay waagii miyin ka noqonayba sidaasay ilaahay nabi malku jibriil uu socda ugu xoogiyey malku jibriil nabi ciise la socodkiisa yuu ku badna yaa ku badna waaguu yaraa laga soo bilaabay ilaa inta nin weyn oo noqonayo sidaasay ula jiri jiray kolka sidaa daraaddeed baa loo yiri malku jibriil kugu xoojinay nebiyaas kale waa loo soo diri jiray wax waxya laakiin intuu nabi ciise la socon jiray malku jibriil intaa in nabi oo la socday qur-aanka noogu ofi taagay إذ أيدتك بالروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا كلك إنكاس وناد يا مطمئن أفكلما عندنا جاءكم إذن المهد هذا في هدن إسرائيل رسول رسول إذن المهد ورسول عن صدر نكمد بما شيء إذن المهد لا تهوى أنفسكم نفسياتهم عن جعلين إذن المهد استحبرتم إلى إسبيل الإنسان وفريقا فريقنا كذبتم وجبينك وفريق فريق تقتلون وضلينك مثال سابق الحال إنما جوا وحي نفسي رجع لهم إنما جوا وحي جلان يوه وحي بريان كذبا أفكلما عندنا جاءكم رسول رسول إنما جوا بما كنا إنما جوا لا تهوى أخذكم نفسيات عن جعله استكبرتم يا إسمي نيسا وفريقا فريقا كذبتم وأدبي نيسا وفريقا فريقا تكتمون قبلي نيسا وقالوا وإيران من قد غيبنا إسرائيل أن يأخذ ذلك رنيا ويومنا قلبيا الكريم غلف way qolof baa saaran buu way qolofaysiine qoloftu waxaa la yidhahdaa ninka intaan la goyin maqaarka ku yaala maqaarka ku yaala oo qarinayo xagga rafka qarinayo yaa yaa la yidhahdaa kaasa laga keenay kolka qulubteedu waxay dhahen saarkay u qolofaysan tahay qolof baa dadka ka saaran waxaan hanuunkan la wada odag ay sheegaysa nebi maxamedow meelu ka gala waa ma jirto qoloftaasina kama go-no way ku abuurin quluubunaa quluubteenu hilfun way qolofaysan tahay bisha qolof baa ka saaran waxaad akrinaysid maynay ka galaan maba lahaba saasay yidhaahdaan ama mahe quluubunaa quluubteenu hilfun waa galal cilmiga galalkiisi wey cilmigaa ku dha galalka cilmiga ku xihaysanaa weya kolka inay adigu mari tahay ee qur-aan lagu soo dejiyey cilmiga anagu aan hayn kuma arkin cilmiga adin inagaa quluubteeda galal u ah qalkii markaa dib ugu noqonay waxa aad sheegaysa nebi baan ahay aada leer qur-aan baa lagu soo dejiya kuma ahino bayntay sheegaya labada macno waa lagu fasiraa kolka bal iskaba dhaaf quluubtiinana qulfi tahay ma aha qulfiya hadda macnihii hore ku fasira waa quluubteeda ay tahay waxba kama jiraan buu ilaahay quluubtii quluubtiina ma galay ma galaysna oo fidradii way aqbalaysa inay wax qaadato oo quluubtiina qolof ma saarnee لعنهم الله إلهي با لعنذي أو ديريني أو إيمان كنين جميع كنا كديري بكفر بسبب كفر بقديريني ما يقلب في المق عرف مسار هذا تهرق قوة أم تقلوا وعذيره بل اسكب دافة لعنهم الله إلهي با لعنذي قلوب توري قرشت علمك أفكا أخوكا كملع بأكتوه لعنهم الله إلهي با ديريني بكفر بسبب كفر كفر وسبب كذا إلهي كل عنذيه oo iimaanku ugu wanaagsan ugu dheeriyey nagu ekaadayaan ma jirto wulugtiina qalalna ma aha falaa yu'minuuna sidaa daraaddeed faqaliilan maa in yarbay yu'minuuna kuka ay rumeeyaan inta ay rumaynayaan waa in yar walamaa jaa'ahum markuu u yimid kitaabun kitaab markuu u yimid min cindi illaahi ilaahay afkiis ugu yimid waa qur'aanku kitaabkaasoo musaddiqun rumaynayo limaa kii rumaynayo ma aan biyuhu macuuga ahaaday oo towraad ah rumaynay markuu u yimid wa kaanuu waxayna ahaayeen min qabl kitaabta intuusan imaan ka hor waxay ahaayeen yastaftixuuna kuwii hiilamaa salban inuu ilaahay ogeeliyo cala aladiina kafaruu kuwii kufriyey ee mushrikiinta inuu ilaahay ugu hiiliyo iyagoo dalbi jiroo nabigaasi ku dalbi jiraan nabigaas iyo kitaabkiis iyo ku dalbi jiraan falamaa jaa'ahum markuu u yimid iyagu ناس كوي عرفوا عقرته وهذه المتنين يركوا إيمان كفروا والكفرية بي ناجي وهذه عقرته وإيمان يكون كفرية والنبي محمد إيوه في قتال في القرآن كها وحي أهان جرين لمن كتابة إسرائيل يقول مدينة أكثر فيها رجعي إيمان الدين كتاب خيرين كأخر يوم أي كفهنا لم يجي آخر زمان كالصاب عندهم إنه المدينة إسو هاجر دور ليس إسو هاجر إني حقاتك sidaa daraaddeed meesha u yimaadeen waagi hore calaase markuu yimaado inay raaca saasay meesha ku yimaadeen walidaalika hadday iyagu iyo mushrikiinta dhulku degan oo kaafiriinta ah hadday isqabtaan ilaahay bay bardi jiraan way oran jiraan calaa allaahuma ansurnaa calaa haaulaa'i alkaafiriin bibarakati nabiyi lmabcuusi fii aakhiri zamaan saasay ohan jireen dilinka nabi maxamedka aad soo bixin doonta aakhiri zamaan barakadiisa oo anugu aan raaci doono kuwaas iyadaas barakadas ilaahay noogu heelaya kuwa lagu libsiga oran jiray tan kale waxay oran jireen nabi baa aakhiru zamaan halkan ka soo bixi doono sanaqtulukum macahu qatla caadin wa iram isaga anaga oo naga rumaysan isaga la jirna yaan idin idin laynaynaa bay oran jireen sida caad iyo iram loo laayo oo kale saasay oran jireen iyagoo sidaas ahaa yaa markii nabigiina soo bixiyey garteen inuu nabigiina sheegayo uu yahay iyo ku kufriya hadda saasay sameeyeen فلما جاءهم مركوا يجي كتاب كتاب كتاب من عند الله إلى أبس يجي كتاب فكان يصدقوا خمين إلى ما معهم واحد يجي معود هذا وتوراة خمين مركوا يجي وكانوا يحيون أهلا يعني من قبل كتاب عماد في سكور يستفتحون كل جرجار طلبة في لما طلبة إيه يستنصرون على الذين كفروا كل كفرين إلهي الله من كل طلبة ونبي في كتاب كيسا xaqi barakadiis in ilaahay ugu hiiliyey kuwii qalbi ahaan jira markii hore falamaa jaaahum markuu u yimid maa shaygii carabku ay horey u garteen markuu u yimid kafaruu bihi maagii bay ku kufriyaan falacnat llahi cala alkaafiriina kaafiriinta korkooda lacnad ilaahay korkooda korkeeda ilaahay lacnadiisa korkooda ha ahaato maxaa yalkaasi u socda bi'sa maa waxaa baatile bi'sa waxaa baatile maa shay iftarow اشتروا اشتروا ايبيو عقده ماذا بأنفسهم نفسيالكم ايكو ايبيو إيه. وحاجرك اشترى اي شرع قرآن كله وقعتك باع اي اتكاع يجرك يعني. وحوي اشترى ويكسدوه إيه، شرع ويكسدوه إيه، باع ويكسدوه اتكاع ويكسدوه ابتاع يشترى وأسكمان baacay ishtarahana waa isku macna laakiin waxaa jirta mar sidaas oo kale bedelkeeda ay tahay oo ishtaraa ii iibsid intaa odhan lahayd ii iibiye ay tahay ishtaraana intay odhan lahayd mid iibiy mid iibsido ay tahay hadda halkan waxay kama tahay meelaha ishtaraada bimacnaa sharaa ah bisa maa shaybaa baas leh ay iibiyeen bihi shaygooda anfusahum nafyaalkooda ay ka iibiyeen naftoodu bay iibiyeen oo kale sidii neefti oo kale waxay naftooda ku iibiyeen bay kale naftooda soo iibsadeen maaha naftooda wax fiicanoo lasoo iibsanayo maaha waa wax xun way soo iibsadeen lama odhan karo naftooda ma soo iibsan karaa waa wax qiimo aan lahayn waxaan qiimo lahayn waa laska iibiyaa maayo lama soo iibsado walidaalika baa la yidhahdaa way iibiyeen naftoodu bay iibiyeen maxay ku iibiyeen an yakfuruu inay kufriyaan bimaa shay ay ku kufriyaan anzala allahu ilaahay uu soo deji kaasay ku iibiyeen kufrigaasay qaateen saman ahaan naftoodii bay gareen saman bay naftoodii waxay qiimo karanayaan kufrigaas maxay ugu kufrinayaan baqyan gargaro darteed an yunazila allahu ilaahay inuu soo dejiyo min fadlihi fadligiisii oo waxyigaa xaggiga inuu ka soo dejiyo wax ka soo dejiyo على عمل قرك قف قرك أو كتب يساوى دونه من عباد دونه كمدة علي محمد كمدة يعني وحي وكفرنا وحي لا يسوي دجيو وقردر ما هو قدر سنة إلهي با قبل نجيس وحي رأها قف وحقيقته دجيو أو إيه هيك وحي أنا كما هي سذابة إلهي وحي يجي قف قلبه دجيو كنا ممكن لو سوحينا وإنه ربنا إسرائيل أنا يمن يمنبو عن ميري هنا ربنا إسرائيل كو أبتك سنة يعني ما هي وحي ربنا إسرائيل ما هي وأمير كالوي kolkaas yimi sidee buu anaga nebiyaalka badan laga soo degin jiri anaga ilaahay nebiyaalka xagga ku soo diri jiri sidee leexataa rasuulnimadii nabinimadii sidee anaga nooga leexataa nuurka ay u aadaa sidaa daraaddeed waxaa sideenahay ogsoon inaga nebiga an yunazil allahu ilaahay inuu soo dejiyo darteed ay waxaa sidayaan ah. min fadlin fadligiisi inuu wax ka soo dejiyo calaa man qof kolkii oo ka soo dejiyo saawi oo min cibaadi addoomiis ka mid ah oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam قاتل بدون مؤمن ما أهدى من إسرائيل وحن موضي للنبي آخر زمان كتابعين عمضي وإن أتكلم إن أتكلم واحد فالضائعين لين مغضى بغضب عرق لين مغضى أغلب كاتو على غضب عرق القرطة كتبه يعني غضب كده تغضب بالتجيئ من يكون كفر يا قرآن كيف يجيدين كل قرر مليات الله يجران كل قرر مليات الدين يجران كل قرر وحيو عرق عرق يستهرون يعرون فربغا كاتو لين مغضى wlilkaafiriina kaafiriinta waxaa sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkay muhiim ihaano u saaxiib ahoo wax ihaanayo waidaa qiila haddii la yidhaah lahum kuwii reer banu israa'iil haddii la yidhaah aaminuu bimaa anzala allah qorgihii ilaahay soo dejiyey oo qur'aankan ee rumeeya haddii la yidhaah qaaluu waxay yidhaahdaan mu'minu unagu waan rumaynaynaa bimaa unzila calayna wixii annagana lagu dejiyey in lagu soo dejiyey oo tawraada rumaynayna anagu قاتل رمينا والقرآن كأيان سيجد رمينا مثل رضيح إليه المؤمن هو رمينا بما أنزل الله إلهي يحو سيجد بما مزيل علينا وعنا إلهي فرقصف بجيب رمينا وتوراتا يليني ويكفرون إيه إيه؟ إيه؟ إلي وكفرون يه بما سيكو كفرون يه إلهي رضيح رمينا وتوراتا بما سيكو كفرون يه وراءه ماذا يسود بجيب راكسا ماذا يسود بجيب راكسا إيه وغمانه وهو ماذا يعني واحد يقول بجبراتي أنا الحق أسوه حقه مصدقا حالي أسوه رمينه لما معه وحي ومعه ذا على كتاب رمينه ليس وحا للي يعرف مثل إذا القرآن كان رمين يوحي ذا كوراد معنى رميننا وهي متورات إلى رمينه ثم يدك دبع كوراد هذا رمينه ساه وحي ليه ليه كوراد كدن بيوحق فرين نبي ليه إسلام مركز towraad waxa ka dambeeya ay ku kufrinayaan waa xaq kitaabkoodana waa rumaynaya kitaabkoodana waa rumaynaya iyada oo labadaas qur-aanka uu yahay xaqna waa yahay kitaabkoodana waa rumaynaya kitaabkooda maxaa u rumaynaya wixii kitaabkooda oo saadi weeye kitaabkoodaa saadeen nabi maxamed in aakhiri zaman ilaahay soo diri doono oo qur-aan lagu soo dejin doono kaasuu uu kitaabkooda sheegaya haddaad kitaabkiina rumaysan tihiin kitaabkiina wuxuu sheegayaa inuu qur'aankan xaq yahay oo nebi maxamed lagu soo dejin doono sheegayaa kitaabkiina ku taalla haddaad kitaabkiina rumaysan tihiin sida kitaabkiina oo sheegaya maata raacdaan haddaad kitaabkiina rumaysan tihiin maxaa kitaabkiina wixii ka gadaaleeyey oo qur'aankan ah oo xaq ah oo kitaabkiinana rumaynayo wixii kitaabkiina sheegay oo inuu qur'aan lagu soo dejinayo nebi maxamed uu yahay ah كتاب كتابك إنسان سيدي ويان ما سيدي رأى راعدان بلله قلت معناه واحد يدري كتابك إنه مخمي سنجي كتابك إنه مخمي سنجي يؤمن بما أنزل علينا بيرا وإنه يمسوا بجيبا خميننا ويذكرون حال إذا كفرنا المركز بما سيدي كفرنا وراءه ماذا إيه يمسوا بجيباياتي فأعارك كفرنا وقرانك والحاجية ما وراءها سنة الحق يستوى حقه musaddiqan xaali isagoo rumaynayo limaa macahu wixii ma ooda ahaada towraa isagoo rumaynayo oo sida towraad sikiili isagoo ku yimid wey towraad baa sheegtay inay maxamed ilaahay soo diray qur-aankan lagu soo dejinayo qur-aanka sidii buu ku yimid oo kitaabkuuna sheegay de hadduu sidii ku yimid oo kitaabkooda oo sheegay kitaabkooda wixii oo sheegay may rumeeyaan markii nin kitaabkan rumaysanayo maxay rumeeyaan ilan wuxuu sheegay ee qur-aankan abba ma rumaysana كل واحد يا بني محمد حبيبي لي قال قد ما يسمع سخر القعد جيبني كلمة تقتلون من حد إلا إساء أنبياء الله إلهي أنبيين إساء من حد إلا إساء من قبل هرق من حد إلا إساء لي محمد ودريد بغرتي كتابة تودجين تبعد من حد إلا إساء إلا إساء متوريب تتعلم وأذن فلو نمين بما أنزل علينا نحن الياس إلا إساء ما تتعلم إذن فرح إن كنتم هدات في المؤمنين كورهم ما يتنوى كتابنا تورات كورهم ما يتنوى نبي ياس إله المحب إلهي ليسان مكتوري بكتانا تاقوى مدوي كنك لقال قد جاءكم وحا إليه موسى نبي الله موسى إليه بالبينات المعجزين عد عد أو سغال أه إليه مدوي ثم معجزين كسغال كمكو إليه مدوي كذب اتخذت موسى مجتن العجلة جنه بإله كتمجتن من بعده من بعد جهادي إلى الميقات مركو الميقات تجيب بعد يوم عجل كتمجتن متورد بطلع إليه سر وذكر اليمين انه في علينا وانتم اذنك ظالمون كل نفس يريد حق باليمين باتيين وحق باليمين تاس من كتاب هنا كتاب الله ويد وقت يلقى على الورا كتاب كان رميتنا هذا اللي هو هيسر يؤمن الله بلا علينا هذا اللي هو بنتي ويد وقت تشهتين أخذنا عن قادم ميثاقكم فالتولين عن قادم ورفعنا عن قرية فوقكم بدون قرجين القورة ببلدوع عن فوقكم كقرية لك أو لك مقارسة oo idinlagu huduu qaada maa shaygi aatinaaka maan idin siinay oo sawraaka qaada biquwatin awood ku qaada macnaa dhabnimo awood qalbiyeed dhabnimo qalbiyeed ku qaada oo qalbigiina ha rumaysanaada si wanaagsan ha u qaado oo waxna oo maqli wax idin wax idin leeyahay oo oo sawraad ku yaalay وماشي أمقل أو أو أقبل أو قالوا أي رهدين وقالوا أي رهدين مكة سمعنا وانا مقلنا حذر كاتوان المخلق كذو ما أتوناكم بقوة انت أشرارين كذو ما أتوناكم بقوة واتمعون وان المخلق ديه وان رد على هذا الكاتو وأسينا وان عاسنيو أمر كاتوان فعاسنيو وان أقصو عن مولين ذلك سيدا سمت ورد وكتالة بذلك إن أتوخير هذا وان المخلق لكن وان فعاسنيو إن ساسوك الكدوابات بأسرهم وحلا دنسية في قلوبهم قلوبهم الدحرين وحلا وحلا دنسية العجل الدليل ذلك كذا لدنسية لدنسية جعلته ذلك أبي جعله ذلك يجعل إله تدكتان من حالي وأعرف جلنا من دلي كبك أعرف دلي كبك فإذا آه، آه، قوم فرعون بها دلي عينك فوق العابد جرا كل كمنين في جميسين جرا وحي إله تدكتان جرا من بقلب الكوبي أنا النبي الموسى يسميه العبدين كي واحد سبعك مايا جيدي آه، يعني خير فرعون اي يهتب من جلالة حسايا قروح البناية على العلال جري قويل كاس ام با ام با قلب الكوين كيبا واحد سيد الوسوى بعضلي كاس قلب غير الدفي قل بس نبي محمد وأخرجوا في قلوبهم من العجلة يا لدن في دين رجعية سالة في بكفر بسبب كفرهم kufrinta ay kufriyeen sababtiia loo dhansiyey sayda nabi maxamedow bisa maa waxaa baasile bisa waxaa baasile maa shay ya'murukum idin farayo bihi shayga biiimaanikum iimaankin idin farayo war wuxuu iimaankin idin faraya baas badana yu'minu bimaa anzila calayna waa idin kale wixii inaga noo soo waan rumayna waa idin kale war iimaankiina wuxuu idin faraya baas badana waxaase idinla ku dhacadaa in kuntum haddaad tiiniin mu'miniina mu'miniin قول النبي محمد إن كانت هدي أهاتي لكم إذنك تيذين قارة الدار دارتي الآخرة أيضا بيشي هدي إذن إذن سبناتي عند الله لا يأبت إذن سبناتي خالصة حالي توكيه سافئة وإذن إذن سافئة وقف قلب عن قلبنا من دين الناس ذاتي قسكوا هدي سافئة أيضاً فتمنين كمني أي ميتة دمشي تمنين وحي هذا lana daaru laakhirati cinda allahi khaalifata min duuni innaasi daarta aakhir dallada u jeeda anagaa iska leh dadka kale nalala wadaagaa anaa keligaa gelayna layidha war hadday sidaas dhab ay tahay lamasaytamaniin maxaa yeelay ninkii og oo dhammaano inuu jannada isaga galayo uu og dhalashada waa jecel yahay maxaa yeele adduunkan rafaadkiisa iyo qaxarkiisa iyo milubkiisa qoraysana sida nimankii casharata mubashiriin oo jilinka nabigeen calayhi salaatu wasalaam oo jannada loogu bishaariyey dhalashada way jeclaan jireen way jeclaan jireen sababta waxaa weeye inay jannada galayaan nabadgiisa way ka rabsanayaan kol haddii sidaas aad sheegaysa ay dhab tahay bal dhimashada tamanay oo ilaahay inuu idin bal jeclaas jeclaas qul dheh nabi maxamed in kaana hadday ahaato lakum idinku si idin sugan addaaru laakhiratu daarta dambe oo jannadii ah idinka si idin sugan hadday ahaato cinda allah ilahay agka idinku sugan haalisatan xaalayka ida oo saafi ah min diini naasi dadka ka sokow فتمنى الموت مثل تمني وجعلها إن كنت مع ذلك صادقين قبورهم شاذية وذارفتين أدوك أتكلي فينا ولا يتمنوه موت كاسمة تمنين يا أبدا بلغوه بلغوه لما تجعلان ما يرمى تمنين يا محير أتمنين بما بسواء ما سيس وقتي قدمت يهر مرسي إيدين قعمور يهر مريا وما تريد يستلي أبهن وعلى بقهري سيدا براد الزين أتمنين geysteen geystayna ogyihiinoo inaan janno ka horaynin oo aakhara cadaab oo ka horray ogyihin saa daraadii loo tamaninayn wallaahu ilaahay caliimun kuwa waasi badan yahay bidaalimiina ah, kuwa daalimiinta ah ilaahay baa uu badan yahay kolka iyagu waa daalimiin walaa tajidanna inay loo tamaniyaan kuba dhaafbali walaa tajidanna waad heli nabi maxamedow hum kuwaas reer banu israa'iil ah axrasa annaasi dadka kuwa ugu dagaal badan calaa xayaati nolol ugu dagaal badan iyaga nolosha adduunyada ugu dhigaal badan nolosha sida u jecel yihiin intay doonto haldhiirito noloshaan adduunyada iyaga ugu dhigaal badan wa min aladiina kuwiina ugu dhigaal badan yihiin nolosha ashrakuu ilaahay ushriikyaan iska dhaafa iyuga iyo dad kitaable iska dhaafa xataa kuwii mushrikiinta ahay aakhare inay jirtoba aan ogolayn adduunyadan maayo aakhirada inay jirto aanan ogolayn kuwaas xataa nolosha way ugu dhigaal badan yihiin ninka hadduu og yahay aakhare inayna jirin oo aakhiro rumaysnayn waatada mushrikiinta in meesha adduunka ku dadaalo waa macquul laakiin dad og inay aakhiro jirto oo kitaabkooda sheegay waatada reer banu israa'iil oo haddana noloshaan u ku dadaalaya oo kuwii mushrikiinta ahaayeen aakhiro ogolayn kaga dadaal badan yihiin socajaa'ib ma ah saasii walaa tajidannahum waa tala nabi maxamedu kuwa kuwaas reer banu israa'iil ahrasa annaasi dadka kuwa ugu dadaal badan inay yihiin calaa xayaatin noloshaan adduunya korkeed ugu dadaal badan yihiin wa min aladiina kuwiina inay noloshaan ugu dadaal badan yihiin ashrakuu ilahay u shariif yahay yobadu wuxuu jecel yahay axaduhum nimanka reer banu israa'iil midkooda wuxuu jecel yahay loo in la cumr siiyo alfa sanatin kun sana in la cumr siiyo cumriga loo taago jecel yahay wamaa huwa mana ahaanin isagu bimuzaxzi'ihi kii uu ka durkinayo ma aha من العذاب عذاب يقدر كنا معه أن يعمر إلا عمرته إن كنت هل يبقى كبر من العمر فيها عذاب قدر كنا مليون سنة بحل السجن كل وفيد انت مركو تكون عذاب القلب عمرتين نحو تريتها يود أحدهم مدكو ربوح بأله ليه يعمر بمعنى ليه بمعنى عنق تقدر ليه يعمر إلا عمر إلا عمرته أي سنة كل سنة وما هو سجن معها بالنزاح زحيه كي قدر كنا يوم معها من العذاب عذاب كبر كنيه أن يعمر إلا عمرتين عمرتين تأثير على كبر كنيه والله إلهي بصير كأركيه بما يعملون ونوحي سمينا إلهي وأركيه قلت أهلي محمد من قصد كان هذا عدوا عدو وهذا لجبريل جبريل عدو هذا فإنه جبريل نزل يسود به قرآن كان على قلبك قلب قلبك كربس كسود به بإذن الله إله إله إله به يصدق حاله القرآن فيه ماينه لما فيه ماينه بين يديه وفي سآله وطوراته يهد الحنون حاليه للمؤمنين المؤمنين في الحنونية وبشرى بشارة حاليه للمؤمنين المؤمنين في الله بشارة وهي أرجل الله جبريل ملك جبريل وعدو غيبي لأرجل وعدو غيبي أسيق مرمى من عدو غيبي الله محمد وعدو غيبي فلن يوم غرمى رميك الوحدي دين الله waxyaalo badan bay deegaana ku cadaadaysteen kolkay xireen israafiil iyo maaragtay mikaa'iil iyo kuwaas mooyaa jibriil waa cadow waaye hadabka nabiga cadowka nabi maxamed kan usoo waxyeelay hadhow ma jibriil yahay ma raacay ma yidhahda kolkaasaa waxaa yidhi haddii malaku jibriil qofkii cadaadaystay waxaa loo sheegayaa qur'aanka sidaa nabi maxamed ku soo dejiyey qur'aankaasna wuu rumaynaya kutubtii ka horreysay كل وحي معناه نك بفيل عدو أهو عدو اللي مدار كل يوم عدو اللي مدار إيه كي لبنا استغى ما لقول الله معنى كيف يبدي نك استغى كل كا لا عدو استنا عدو دليل يعني لأن من كان عدوا لجبريل فإنه جبريل نزل القرآن كم تبدي على قلبك قلبك كتبدي مصدقا حاليا القرآن كثير الليل لما بين يديه يأتي هرتيس أهل رماني أو توراتا وهدى حالي حمولين الله للمؤمنين وبسرى بسارين حالي حاليه للمؤمنين والمؤمنين الله بسارين من دينك كان أهالي عدوا عدو أهالي لله إله عدو أهالي كيه ملائكة عدو أهالي والرسول رسول عدو أهالي والجبريل الجبريل عدو أهالي وميكال ميكائيل عدو أهالي فإن الله إله عدو عدوي للكافرين كافرين عدويا معناها ملائكة منك على وقع إلهي فكوا على الكافرين إلهي الكافرين على الإيهي منك الديوة إلهي على الأراويست وكافر إلهي الكافر على الإيهي منك ملائكة الديوة على الأراويست وكافر إلهي الكافر على الإيهي منك رسوش على الأراويست وكافر إلهي الكافر على الإيهي معناها وسهل ولقد حقيقة أنزلنا وانجدين إليك أرجع عن كل شيء بجنين معمول آيات آيات من كل شيء بجنين آيات كثير بينات عد عد ين كل شيء بجنين وقرآن كان عد وآيات عد عد أو وحي الشيخ سيغيان يعني ضبعة أو هنعة أو ننسي عقل الله وانا بدون ونابدون يعني كرنكر وما يخطر المكفري بها آيات كان عد عد المكفري إلا الفاسقون كو فاسقين ذلك توسنا كبعي كو واصل لك كفريه kolka reer banu israa'iil ku diidan aayadahan waa faasiqiin walamaa jaa'ahum markii u yimid reer banu israa'iil awa kullamaa caahaduu awa kullamaa ma in dhanow caahaduu ay la ballamaan ahdan ballan ay la ballamaan oo ilaahay ay la ballamaan ama nebiyaalka ay la ballamaan nabadama waxaa tuuro hu ahdigiina waxaa tuuro fariiqun fariiq oo minhu iyagu ka mid ah waa wax lala yaaba mar kastoo lala ballamo ballan ay qaadaan qaar baa ka baxa markay u yartay markana wadda ka wada baxa maxaa dhacaale bal ajaa'ibkaas fiiri awa kullama ama in dhanoo caahaduu ah, ay la ballamaan ilaahi ama nebiyaashiisa ama mu'miniinta ay la ballamaan ahdan ballan ay la ballamaan oo ballan ay la galaanba nabadahu cahdigaasi ma waxaa tuura fariiqun fariiq oo minhu iyagu ka mid ah miyaa tuura waa wax lala yaabe يعني مركعية فريق باكوري هذيك بل اكتب الله كبر من بدن كوري لا يؤمنون ما بهم مين بدن كوري أحد يؤمن يقع ما بهم مين إيمان بالله ولما جاءهم مركو إجمد رسول رسول مركو إجمد من عند الله إلى أكت إجمد رسول كفر مصدق رمينا لما شيء رمينا معهم إذا معه أحد رمينا مركو إجمد نبدا وحو تور فريق فريق من الذين كتبوا كما اوتوا الكتاب كتاب في كما وحو تور كتاب الله كتاب الى بطور وراء ظهورهم لم يأتوا الدراسة بكتورة فريقة رسول با ايمد وحا ايو ايها استان طوراء مركو رسولك ايمد كل كتاب الهي بسيري كتاب الهي بكتورة كتاب شعيلة الكورة واتو واتو هاي سنة كوراب عن نفسي أموى قرآن أموى لبضا بكتاب إلهي الكورة الآن هارا مطورتها هارا لبضا بأستمدري نبي بأيدي كد نبي بأيدي وهو رمان يا كتاب كوري وقالت من حيث ما يملك نبي بأيدي كتاب إلهي الكورة توراتا توراتا توقات ما هي الكورة لأنني يجب أن يكون كتاب كوري هوري موكي yuu ku yaalla waxay ahayd haddii kitaabkoodi ay haysanayaan maadaama nebigan kitaabkoodii oo sheegay inay raacan bay ahayd markii nebigaas uu yimid kitaabkoodii bay tuureen oo wixii kitaabkooda sheegayey oo nebigaan ah kumay camal kitaabkoodii bay tuureen markii kitaabkooda tuureen qur-aankana way tuureen labada kitaab xoqa way wada tuureen waraa'a duhuurin dabaryaalkooda bay ka tuureen kaannahum iyagoo laa yaclamuuna aan ogeyn sidii waxaad moodaa kor kitaab lagu soo dejiyey oo nabi maxamed looga sheekeeyey oo qur-aankiisa looga sheekeeyen inayna ahayn oo kale noqdeen kolkaa watabacuu waxay raaceen kitaabkeedii ma tuureen hadday sib ahaan lahayn dambi ahaan lahayd kitaabkeedii bay tuureen watabacuu waxay raaceen maa shaybay raaceen tatli xiyaatiin xiyaatiinta ay akrinayso calaa mulki sulaymaan nabi sulaymaan boqortooyihiisa korkii ay ku akrinaysa raaceen intay kitaabkeedii tuureen ila kitaabkaan naga dhiga kolkaasay maxay raaceen nebi sulaymaan boqortooyadiisu waxay shayaadiinta ay ku aqrisa ay nebi sulaymaan waa kii dabaasha u adeegi jiri waa kii jiilka u adeegi jiri kii shimbiraha iyo adduunka idil u adeegi jireen wuxuu ku mutayshtay waxaas uu ku gaaray waa sixir sixir ba ahayd sixirkaas shayaadiinta ay akrinaysa kii bay doorteen yacni si ay u helaan boqortooyi si ay maal u helaan si ay cizi u helaan سعركي سحر كي بقاتين كتاب الله بيتوره والله سبحانه وتعالى أعلم